لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله فصل في صفة العمرة والإحسار وفي زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم fasalkan wuxuu ku saabsan yahay saddexdaas mowduuc cumrada sifada loo cumraysto iyo haddii qofka xaajiga ah ama muctamirka ah xajkiisii iyo cumradiisii laga manciyo oo wax xasriyo ama jiro ama cadow wax ka manciyo xaramka xaggiisa ay dhacdo iyo qabriga nabiga alayh salaam iyo ziyaaradiisu ku babaystay sifatu lcumrati cumrada sifadeeda iyo qaabka loo cumraysto waxaa weeye an yuxrima bihaa horta inuu xarmado oo niyoodo kamaa sida uu yuxrimu u xarmanayo bilxaji xajka uu xarmanayo xarmashadana waxaan soo maray inay tahay niyatu dukuuli nusuk camalka xajka iyo cumrada in la galo niyada lala imaanaya waxaa la dhahaa ixraam marka waa inuu xarmado oo u niyoodo ama uu u xarmado sida uu xajka markuu xarmanayo oo kale xajka markuu xarmanayena waa soo maray hadday noqoto miiqaadkii laga xarmanayey iyo hadday noqoto bal in marka hore la qabaysto oo laba ragcadood oo sunaa la tukado oo dharka mukhiidka ahee tolan laiska siibo kadibna niyadii lala imaado fa in kaana makiyan qofkan cumraysanayo hadduu yahay reer mako mid maka loo nisbeeyey fa min adna alxili fa yaxrum wuxuu xarmanaya yaxrum wuxuu ka xarman min adna alxili xilliga meesha ugu dhow oo xaramka xaggiisa ugu dhow dhulkii baa waxaa loo qeybiyey xaram iyo xilli xaramku waa inta xuduudda maka ah marka hore dee way yareed makee hadda way weynaatay oo xilligii bay gashay intaas uu nabiyullahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam u calaameeyey wey meelana way ka dhowdahay oo xaramkay u dhowdahay kacbaday u dhowdahay markii loo fiiriyo meelana aad bay ufog tahay xilligu waa fog yahay xagga marka jiddo dhankeeda marka loo soo baxo oo maka looga soo baxo meel la yihahdo tanciim haddana meel layihahdo waxa la yihahdo masjid alcaaisha masaajid la yihahdo lagu dhisay masjid alcaaisha ayaa ugu dhow oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaajat lwadaac waa kii dhihi jiray caaisha halkaa kasoo cumrayso walaalkeed cabdiraxmaan raaciyey marka meeshiiba waxaa laga dhisay masjid lagu magac daray caaisha radia allahu canha masjidu caaisha marka hadduu u yahay qof reer maka ah oo inuu cumraysto uu rabo waa inuu xaramka ka baxo xaramka waa inuu ka baxo oo xilliga meesha ugu dhow uu tago fa in kaana hadduusan yahay aafaaqiyan mid loo nisbeeyey jihooyinka ka baxsan maka ufuqu waa jihada dadka aan maka deganayna jihooyinka maka kale ka imaanayo aan maka ahayn dadkaasaa aafaaqi la yidhaahdaa fa min almiiqaati fayaxrumu wuxuu ka xarmanayaa min almiiqaati mawaaqiiddii mid ka midu ka soo xarman kamaa taqadama sidii hormartay dilxulayfaan soo ogaanay reer madiina juxfa reer shaam qarnu manaasil baan soo ogaanay najdi iyo dadka raacsan iyo lamlam oo yaman ah daatu cirqi iyo ciraaq iyo arrimaas shantaasa soo maray marka qofkii aan reer maka ahayn shantan miiqaad markuu soo marayo hadduu cumraysanayo sida xajkaba aan usoo sheegnay cumraduna waa isla mid oo miiqaad ka xarmanaya qofka marka lou aafaaqiga ah waa markaa qofka cumro ku imaanaya wey hadduu laakiin reer maka una ma ah reer maka ma ahee makuu laakiin yimid xaj buu ku yimid markuu xajka asagoo ku yimid xajkii dhameeya kadib uu rabo inuu cumraysto wuxuu lamid yahay reer maka o kale u lamid yahay si reer maka oo kale wey xilliga adnal xilli muutay oo kasoo cumraysani ee la dhihi maayo aafaaqi baa tahaye mawaaqiidii aad la dhihi maayo waa sida caaishaba nabigu u yeeray sala allah aleyh wasalam marka reer maka iyo ninkii maka soo galayba maki baa lasku magacaabaya amaa in kaana afaaqiyan fa min almiiqaati buu kasoo xarman kamaa taqadam ويxرم waxaa xاaraaم noqon بإحrاamihaa bisababi إحrاami الcمrati cumrada xarmashadeeda uu qofku xarmaday sababteed waxaa xaaraam ku noqon jamiicu maa xaruma wax allaala wixii xaaraam ka noqon jiray biixraami lxaji xajka xarmashadiis xajka markuu qofka xarmado waxyaalihii muxduuraadka la dhihi jiray ee kamid ahayd lubsulmukhiidka iyo diibka iyo waxyaalahaas dhan inuu u dhaqaaqo cumra hadduu ku jirana waa lamid isku mid wey Ah, isku siibu marka iyo cumrada iyo xajka maxduuraadku waa iskaga mid waxyaalaha mamnuuca ka ahe laga reebay xaajiga yaa qofka cumraysanayaan laga reebay huma kadib hadduu soo xarmaday oo miiqaadka ka soo xarmaday ama adnu lxili uu ka soo xarmaday yadkhulu wuxuu soo gelayaa makata makuu soo geli toos qofka cumrada u socda isaga maka unbuu toos ka bilaabi fayaduufu wuxuu dawaafi dawaafa alcumrati dawaafka la yihahdo dawaaf alcumra cumradu hal dawaaf bay leedahay dawaafkeedana waxaa la dhahaa dawaafu lcumra la dhahaa xajkana meeqa dawaaf buu lahaa saddex buu lahaa dawaafu lquduum iyo ifaada iyo wadaaca u dambeeyey kan marka cumrada hal dawaaf bay leedahay yatuufu dawaafa alcumrati buu walaa yushracu loomana jideeye lahaa cumrada dawaafu lquduum dawaafka dawaafulquduumka la dhihi jiray xajka uu lahaa oo kale iyadu ma lahaa oo la dhihi maayo haya sida xaajiga uu dawaaf ugu bilowdo kadibna acmaasha xajka uu gudageli jiray isagana hala imaada la dhihi maayo dawaafka u horeeya u bilaabayo waa rukni min arkaan cumra cumrada arkaanteedu kamid yahayo waa midka uu ku taxaluli rabo hadduu dawaafka la imaado sacyigana la imaado timahana uu xiirto ama gaabsado waaba xalaaloobey wa ka dawaafka maxaa ku xiga uma yascaa waa sacyinaya bayna safa walmarwa sida loo sacyinayo safa iyo marwana waa soo maray marka waa rukniga saddexaad rukniga saddexaad wey rukniga koobaad wuxuu ahaa ixraamkii iyo niyadii ka labaad waa dawaafkii ka saddexaad waa sacyiga bayna safa walmarwa saddexdaa rugniday cumradu leedahay uma yaxliqu waa xiiranayaa ra'sahu madaxiisuu xiiri ama waa gaabsan karaa midku rabuu samayn ah, inuu xiirtaa afdal u ah ragga eh, haweenku waxyar ma jaraya mar walbaba ayagu uma yaxliqu ra'sah oo mase yuqasir waa gaabinaya waqad xalla marka waa xalaaloobay min ixraamihi xarmashadiisii uu soo niyooday minhaa cumrada soo xarmaday oo dhan buu ka xalaaloobay intaasba cumradu ka kooban cumrada y shaqadeeda waxaa weeye inaad meelihii miwaaqida ka soo xarmato kadibna aad kacbadii dawaafto sacyigii beyna safa marwa la imaato timihii aad xeerato amaad gaabso intaas intaas xaramka gudihiisa unbay kudhamaystiranta meel kaleo aad aadi sida xajka oo kale oo carafe iyo musdelife iyo mina iyo ma jirto iyo dhagax tuur iyo cumro ma leh wa arkaanuhaa cumrada arkaanteedu arbacatun afar wey ixraamun xarmasho iyo wa dawaafun dawaaf iyo wa sacyun eh, sacyiga beyna safa wa marwa iyo wa xalqun xeerasho xalqiga marka arkaantiiba ku daray arkaanti ayuu ku daray qaarna waajibaadka ku daraan wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisuna haadihi larbacatu afartan haddaan soo sheegnay xajku waa la qabaa oo inaad miiqaad kasoo xarmato waa ko dawaafkii ifaadada la imaato waa laba sacyigii iyo xalqigii intaa waa la qabaa walwuquufu waxaa lagu daray xajka alwuquufu bicarafata carafa inuu istaago qofku inuu carafo istaago waa rugniga weliba ugu muhiimsan wey arkaanta xajka waktigiisaa aada u gaaban hadduu qofka xajkaasi wuquufu carafaba u dhaafo xajkiisi waa ka buray waxba uma jiro waa fasid walidalika nabiga calayh salaatu wasalaam si gaara u sheegay alxaju carafa alxaju carafa buu nabiga sala allah aleh wasalam marka wuquufu carafa waxay kamid tahay arkaanta ugu waaweyn ba kamid wa waajibaatuhu waajibaatu lxaji haddii arkaanta xajka laguu sheegay xajku cumrada cumradan laguu soo sheegay wuxuu kuu sheegi rabaa waajibaadka kown lixraami horta ixraamku waa inuu yahay min almiiqaat mawaaqiidda in laga soo xarmado xaj iyo cumr waa wada leeyihiin meel miiqaada mawaaqiiddana waa meelaha la xadeeyey ee lagu talagalay inay qolo walbaba ay kasoo niyooto qoladii ka sokaysana oo xagga maka soo xigtana meeshay taaganyihin bay kasoo xarmanayaan reer marka makay ka xarman wixii xajka ku saabsan cumrada waad ogaatay waa adnu lxili marka waa kownu ixraami min almiiqaat in miiqaatka laga soo xarmado waxaa weeyaan rukni maaha waa waajib waajib weeye inaad xarmato ood niyo la imaataa arkaanta kamida miiqaad inaad kasoo xarmatana waajibaadka kamid tahay oo qofka ka tagaa neef buu gawracaya ama saddex beriba soomi wa ramyuljimaari arkaantiibuu ku tirinaya waxaa kamida ramyuljimaar in la tuurto dhagaxyihii athalathi ee saddexdahaa ramyuljamaari thalaathi jamrat dunya ko jamratu esh alwustaa laba jamratu lcaqaba saddexdaas tuurashadooda maalmaha saddexda ayaamu tashriiqa la tuuranayo waxay kamid tahay waajibaadka ku jirtaa waajibaadka ayay kamid tahy wlmabitu waa waajibaadka kamid in la baryo bimusdelifa musdelifa la baryo habeenka tobnaad baa musdelifa la baryaa bisha dilxija habeenka ay tobanka tahay ee beri oo kale muslimiintu ay ciidayaan xujaygo iyagu waxay tuuran yihiin oo jiifaan oo saxanayaan musdelifa waxayna ka imaadeen xaggee dadkaa musdalifa kusoo daadsaday xagee ka imaadeen carafay ka imaadeen shal oo dhan sagaalaadki o dhan carafay taagnaayeen gabalka oogu dhacay carafay kasoo kasoo dhaqaaqay bacd almaqrib musdalifay maqrib iyo laba salaadood ku jamciyeen maqribki iyo cisha ay ku jamciyeen halkaasaa la baryaya oo salaada subax lagu tukanaya oo mashcaru xaraam ayaa ilahay lagu baryaaya lagu cibaadaysanayaa kadib baa qoraxda inta wali soo baxe laga soo dhaqaaqi waa dadka aan asxaabul acdaarka ahayn dadka laakiin cudurdaar kale ama da ay hayso ama tabardarri kale ama xanuun ama maaragtay e, e, waayeelka dadkaa ayagu habeenka siqdiisa dhexay soo dhaqaaqayaan musdalifa ka dhaqaaqayan mana siyaadi marka waajibaadka mumit bimusdalifa in la fudaysta maaha waajibaadka ku jirtaa waa in la saaxdaa walayaali mina habeenada mina in la bariyo habeenada mina ayaamu tashriiqa marka la joogo saddexda beri ee ayaamu tashriiqah ah. in mina la bariyo labada habeena hore waa waajib a ah, habeenka saddexaad hadi tacajul baaba ku banaan waa iskaga tegi kartaa waa iskaga tegi kartaa waa kaasaa ka soo marray ashirkiisi wa dawaafu lwadaaci dawaafka dawaafulwadaaca la yihahdo sawaatiskeee acmaasha xajka markii la dhamay u dambeeya kacbada la dawaafo waajibaadka xajku kamid yahay waxaase loo waxaa loo ruqseeyey qolaa loo ruqseyey waa kuwe almar alxaaida haweeneyda caadada kudhacda iyadoo waa laga waa laga kor yeelay wamaa cadaa dalika inta aan soo sheegna wixii ka soo haray sunanun sunooyin weeyaan waana fara badan yihiin sunanka oo aad u fara badan yihiin qabayskaa kamid aho ragcatay labada ragcadood la tukan baa kamid aho xarmashada loo tukanayo oo talbiyada kamid aho waxaasoo dhan ba waa waxay kamid tahay idibaaca kamid aho ramliga la rucleynayaa kamid aho ducada lagu duceysanayo safa iyo marwo iya kamid aho waxaasoo dhan ragcatay dawaafka kamid aho maqaam ibrahim agtiis sunanku way kala badan yahay wamaa cadaa dalika sunanu sunooyin wey fain taraka ruknan hadduu qofka ka taga rukni haddaba arkaantii xajka kamid ah ama cumrada lam yaxila ma xalaaloobayo min ixraamihi xarmashadiisi kama xalaaloobayo waxyaala xaaraamta ka asiiba xaaraan oga yihiin xataa yaatiya bihi ilaa rukniga kala imaado xataa hadduu wadankiisa usoo laabto hadda wadinkiisa hata usoo laabto muxrim buu iska ahanaya xataa yatiya bihi waman taraka waajiban ninkii waajib ka tagaa waajibaadka waan soo ogaanay qaar kamid ah lazimahu waxaa ku waajibaya damu dhiigba ku waajibi inuu neef gowraco ayay markaa jabrigii damuljabraan baa ladhahaa dhiiggaasi kabitaan naqsi baa gala xajki waajib buu ka tegey waa inuu neef gowracaa waman taraka sunata ninkii sunno ka taga lam yalzamhu shayin wax ku laazimi malaha waxba kuma laazimayo oo hadduu la imaadana fadli iyo ajri bay unoqon laheyd hadduu ka tagana waxba dee looba caqaabayo saasaa suna la dhaha sideedaba waxaa la yihahdaa maa yuthaabu faaciluhu walaa yucaaqabu taariku qofka ka tagaa looma ciqaabayo lam yalzamhu shayun saddexda saasaa loo qeybiyey marka waa arkaan waa culus tahay kaamaba dhacaysaba waa sida salaado kale hade salaad hada rugni ka tagto sujuudu sahwi kaama kabayso xajkuna waa sidaasoo hadaad ka tagto gawrac kaama kabaayo waajibka waxaa kala gowracaya soona soonto sunada ayado waxba dhib male waman axsarahu caduwun masalada labaad buu galay baabka u baabaystay oo waa qofkii ixsaar ku dhaco waman axsarahu qofku manciyo caduwun cadow baa ka manciyey can makata dukuulu maka maka gelitaankeedii ayuu ka manciyey walam yakun lahu ariiqun wado kalena ooma sugnaanin wadana ooma sugnaan aakharu kale oo jid kale uu maro oo haba dheeraadee uu la soo wareegto cadowgan kaga wareegtana mahayo taxallala meeshaas ku halhaloobi gawracun baa laga rabaa fain uxsirtum famastaysara min alhadyi bu ilah ley subxana watacaala marka taxalala wuu xalaaloobaya meeshaas iskaga xalaaloobi ah. walidalika waxay culimadu qabaan inuu qofku marka horeba uu niyo la imaado oo yihaahdo labeyka xajan allahuma in xabasanii xaabisun famaxili xayu xabastani gabadha yihahdo dubaca binti zubayr oo nabiga qaraaba ay ahaayeen ayuu yihi maxaa seewayaanoo cajis iyo xanuun baa ahayy yiri ku tiri xanuun ba ahay markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi xuji washaridi xaji oo shardiso oo waxaad tidhaahdaa allahuma labeyka xaja abastani xabastani xaabis famaxili xayu eh, xabastani marka qaar waxay leeyihin waa inuu shardistaa hadduuna shardisanona wuxuuna filayna u qabsado oo meeshii loo istaagana ayaduna sidoo kale weeyaan halkii buu ku taxaluli see u taxaluli bian yanwiya waa inuu niyo ataxalula inuu xalaaloobay horta niyo niyadu gashani dharkii loo diidanay mukiidkaa buu xirani timihii horta timihii buu xirani wa kale ma haya dawaaf kacba dawaafi iyo ma hayo wayaxliqu ra'sa madaxa buu xiranaya ama u gaabsan wayuriiqa wuxuu daadin daman dhiig buu daadan fama staysara min alhadyi wey neef aran weer neef buu gawraci makaanahu meesha uu joogay in wajada haduu helo halka uu jooga ku gawracaya marka haddii dee ay suuroobi wey qaar baa xilay culummadu waa inuu xaramka u diro hadyan baaliq alkacba layihi hadyan baaliq alkacba waa inu haddii laakiin ay gaari weydo halkeeda ku gawraci nabiguna saasuu yeelay sala allahu alay wasalam cumrat alxudaybiya waa kii nabiga alayh salam saxaabada laga reebay loo diiday markay ka quusteen oo heshiiskii uu dhacay inaan sanadkan aan imaan karin xoolihii uu waday nabigu halkiibu ka gowracay sala allahu aleh waali wasalam isaga saxaabadiisaba halkay ba ku xirteen waa xalaaloobeen marka in wajada hadduu helo wey walaa walaa wailaa akhraja dhe wailaa akhraja dacaaman raashin ayuu bixinayaa mithla dhacaan buu bixinayaa neefki asaga ahaa ee laga rabay inuu gowraco hadduu waayey neefkii baa la qiimeyn lagna maalmo qeybeynaya lacagtaas markaas raashin lagu sii qeybeyn raashinkaas ayuu marka bixinayaa biqiimatihi buu bixin ah, mithla e, qiimatihi mm. wain cajaza hadduuse cajizo oo cuntadiina waa waayey neefkiina waa waayey gowrici lahaa saama waa soomin likuli muddin mud kasta yawman maalin buu soomaya neefkii baa la qiimeyn xoolaa lagu qiimeyn rashin ba lagu qiimeyn raashinkaasa markaa maalin walba wuxuu soomi mudkii mudkiiba maalin baa lagu qiyaasi uu soomaya walaa yajibu calayhi alqadaa qadana ku waajibi maayo oo la dhihi maayo xajkii hore waa kii jirada ay kugu dhacday daabadda ay kaa banjartay cadow uu kaa reebay waxyaalahaas mawaanicda reebay baa ku reebay saas darteed hata ku taxaalusha iska soo noqotay iska soo laabatay waa kaa iska soo noqotay waa inaan hadda mar labaad qalmaysa la dhihi maayo la dhihi maayo kaasaa u jira kaasaa xaj u ah saasaana sax ah culimada waxay isku hayaan cumradii nabiga calayh salaam xudaybiya miyuu qadeeyey qaar baa waxay qabaan inuu qadeeyo cumradii ku xigtaa cumratulqadaa ayaa lagu magacaabay qaduuna waa qadayn tii horaa la qadaynaya saasay yidhahdeen sida xooga badanse waxaa weeyaan inayna qada ahayn cumr alqadaa waxaa lagu mixiyey qadiyad iyo heshiis iyo sulxi la galay buu ahaa sulxigii baa wuxuu ahaa sanadkan inaad iska noqotaan oo sanad kale aad sanadka kuxiga soo cumraysataan oo imaataan marka saasa ah, qadiyadii iyo heshiiskii baa lagu magacaabay ee min alqada oo did ladaa ah adaha kasoo horjeeda wax laga tago laqada ma aha waxaanu daliila nabiga alay salam muuna dhihin saxaabadii sanad hore ila socotay dhammaan ha imaadaano kuwaan la socday baa ka haray kuwaan la socodna way soo raaceen cumrat lqada nabiga sala allah aleh wasalam ayb walaa yajibu calayhi alqada in kaana taawucan haduu yahay hadduu tadawuc yahay xajka asaga ah nafli uu yahay oo nadar uunan ahayn nadar haduunan ahayn haasuu qaba laakiin sida xataa aduu waajib yahay halkaas ku xalaaloobi anau eh, cumradii nabiga alay salaam uu cumraystay saxaabadiisa cumradii ugu horeysay la imaadaan bay aheyd cumradii u horeysay la imaadaan bay aheyd hadda maynan ahayn waa awal cumra uu nabigu cumraystay alayh salaam sanadkii lixaad ee hijrada buu ahaa cumradii labaadna sanadkii toddobaad cumratulqaba bay aheyd cumradii saddexaadna waxay aheyd cumradii uu la imaaday markuu fatxu maka maka furtay ee xunayn uu kasoo laabtay jiciraana waakii kasoo cumraysta nabiga aleyh salaatu wasalaam qariiba la qeybiyey tii afaraadna tii xajkiisa uu dhexgeliyay iyadoo cumratu cumratu fi xajati xajatulwadac qaarin buu ahaa nabiga alay slam afartaa cumruu nabiga la yimid sala allahu aleyh waalih wasalam tii horeysay marka waajib bayba aheedba waajib bay aheed cumrada sidaas xajki iyo cumradu fi lcumri mara mar bay waajibaan wayundabu waxaa la sunneeyaa idaa faraqa min xajihi xajkiisa xaajiga markuu bogo ziyaaratu qabri nabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam nabiga qabrigiisa inuu ziyaarto qabriga nabiga xagee ku yaala de mamaka ku yaala madiinu ku yaala qabriga nabiga sala allah alay slam meesha ku xabaareen rasuulku waa madiina ee maka maaha a ah, waxaa loo tukanayana qabriga ma qabriga nabiga maaha iyo madiine waa kacbada ku taalla masjidulxaraam maka ku taalla weeyaan halkaasaa loo loo jihaysanaya halkaasaa loo jihaysanaya marka xajka iyo ziyaaratu madiinana waa laba camal oo kala soocan oo aan xiriir lahayn qofka maadaama uu soo safray inuu masjid nabi iyo madiina safri aadi mooyeene la dhihi maayo xajka ilaa wa ilaa waa inaad madiina tagtaa acmaasha xajkaba kamid maahaba arkaanta xajka kuma jiro waajibaadka xajkana kamid maaha sunanka xajka raacsan ee kamidka ahna kuma jirto kuma jirto xajkaada markaad bogto makaad kasoo noqon kartaa jiddaad kasoo duuli kartaa laakiin haddaad madiina tagto ziyaaratu masjid nabiy sal l slam baad u qastaysaa u ziyaarinaysaa haa ziyaarinaysaa masaladana uga waa masaaisha culummadu ay ka hadlaan ee xiriirka lale masalatu lictiqaad xiriirka lale wey haddii aad aad xajka bogto inaad madiine aado madiina inaad aado way ku banaantay oo masjidka nabiga alayh salaam saddexdii masaajid buu soo geli uu nabigu alayh salaatu wasalaam yiri laa tushadu rixaalu ila ila halaaثati masaajida saddex masjidun baa loo safri karaa waxaa kamid ah masjidka nabiga sala allah alيh wasalam halkaan halkanaad ka dhaqaaqi karta xagaa u masjidka nabigaad u socdaa a waad dhigi kartaa masjidka nabiga alayh salaam baan u oo intaas hay udhaqaaqday aad u safri kartaaba way ku banaan tahay laakiin xajkii iyo ziyaaradaasi waa laba camal wey laba camal oo kala socoto wey waa sida baytulmaqdis oo kale baytulmaqdis in la ziyarto isagana oo masjid la ziyaarto ayaduna waa wey waa sunno wey waa loo raran karaa waa loo safri karaa laakiin xaji shaqa kuma leh xaajiga isago baytulmaqdis arkin bas kusoo noqdaa haddii marka noqoto in la aado madiina ziyaaraad baa jira marka niyada hore horta xadiidkaasa lagu camal fali laa tushad rixaalu ila ila halaata masaajid waxa madiine kugeeyey taa wey madiine maxaa kugeeyey oo ugu safartay nabiga aleyh isalaatu wasalaam baa soo reebay meelaha loo aadi karo ayay kamid tahay haddaad masjidkii iyo madiine aad tagto oo nabiga alay slam markuu hadalka lahaa masjidkiisa nabawiga ah ayuu ku daray soo ma masjidka haddaad tagto markaa ziyaaraad baa bilaabanaya ko masjidka nabiga sala allahu aleyh wasalam baad ka bilaabi laba ragcadood baa ku tukan lugta midigta ad ka ugelinaysa horta hore adkaartii loo akhrisan jiray akhrisan sida masaajida kale un adkaarti loo aqrisan jira waa iskaga mid adkaarka khaasa ma laha oo lagu gelayo masjidka nabiga aleyh isalaatu wasalaam sida masaajida kaleba bismillah salatu salam nabiga lagu saliy alayh salam allahuma kfir lidunbi iftax li abaaba raxmatika iyo acuudu billahi alcazim wajhi lkarim sultan alqadim min ashaytan arajiim kuwii un baa la akrinaya haddaad gasho marka masjidka laba ragcadood ku tuko salaad maxrabta ku tuko waxaa bilaaban marka mazaaraadka ziyaaraadka bilaaban ziyaaraadka markaa la ziyaarto markii madiine laga hadlaayo inta mashruuca waxaa weeyaan sida soo socota ko masjidka nabiga aleyh salaatu wasalaam ziyaaradu kamid yihi laba qabriga nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saaxiibeyhi abubakar iyo cumar oo la ziyaarto oo qubuuraha nabiga alay slam uuna amray in la ziyaarto lagu waana qaato ayay kamid yihiin qabriga nabiga sala allahu aleyh waali wasalam sidii nabiga alayh salaam loo ziyaaranayo iyada aadaab iyo waxaa la muujinayaa xushmad iyo deganaan iyo si aan maarata buuq iyo qaylo lahayn iyo iskumamasax la-aan ziyaarka iyo guryaha la iskumamasaxayo aan jirin aan dhawaaq iyo oohin qaylo lahayn aan asaga wax laga beryeynin oo lagu salini sala allahu aleyh waali wasalam waa lagu salini nabiga sal ly slam a waa lagu salinaya ashhadu anaka qad balagta arisaala waadayta alamaana wanasaxta alumma wajahada fi llahi xaqa jihaadihim salawaatu llahi wasalaamuh calayka waa intaas dhan waad dhihi kartaa ilahay tajazima juziya nabiyu an umati dhihi kartaa marka si edab inaad u akrinaysaa kadib abubakr salaami asalaamu aleyka ya khaliifat rasuuli lahi abubakr baa dhihi abubakr allahu canhu cumar baa salaami isagana odkuqabuurta loogu salaami jiray asalaamu aleyka ya cumar baad dhihi kartaa waad ka soconaysaa ziyaarada kale ee bilaabanaysa waxaa weeyaan xabaalihii baqiic oon kaba dheereen masjidka nabiga alayh salaam kama dheera saaxada masjidka bay dhinac kaga yaalaan xabaalaha nabiga alayh salaam habeen walba sida xadiid caaisha radi allah saxiix buuqa jiro ziyaaro jiri jibriil baa mararka qaar u imaan jir o dhihi jiray orod waxaa lagu amray inaad qubuurta tagto intuu tago nabig alay slam usoo duceyn jiray oo salaami jiray oo dhihi jiray mugdi bay qaarkood ku jireen oo ilahay baa ku nuuriyey marka rasuulka aleyh salaatu wasalam saas u dhihi jiray qaraabadiisaa ku xabaalan khulafadii qaar baa ku xabaalan cuhmaan bin cafaan baa kamid a dadka ku xabaalan abu hureyra ku jira mascuud khudri baa kamid a ummahaat lmuminiinka intoodii badneed baa meesha ku xabaalan waxaan maymuuna bint alxaarith oo sarif ku xabaalan iyo khadiija binti khuweylid oo maka ku xabaalan ahayn gabdhihiisi baa ku xabaalan nabiga sal ly slam faadimo iyo umu kalhuum iyo ku xabaalan ruqiye iyo markaas ku jira tas ku jira wiilkiis yala ibrahim baa ku xabaalan cuhmaan bin cathaan baa ku jira imaam malik bin anas baa kamid a aimada waaweyned marka quburahaas ilaa toban kun oo saxaabadii nabiga alay salam baa la sheega muarikiinta toban kun oo saxaabadii ah ayaa xabaalaha baqiic ku xabaalan muslimiin fara badanna maalintii nabiga alayh salaam uu degay sidii loo bilaabay saxaabadii muhaajiriinta cuhmaan bin madcuun oo nabiga isku hooyo ahayn baa ugu horreya wax lagu xabaalo ascad bin zuraara xaggan kale marka sidii ay u bilaabatay ayaa ilaa maantadan lagu xabaalaya ah, waa lagu xabaalaa oo tartiib baa qubuusha ku socotaa marka ziyaaradii caadiga qubuurta la ziyaarin jiray asalaamu calaykum ahla diyaar min almuminiin in sha allah bikum laxiquun gafar allahu lana walakum iyo wixii lamidka ah ayaad akrin oo ku cibro qaadan oo kusoo waana qaadan marka ayaduna eh, ducadan baa la sameyn ziyaarada saddexaad waxaa weeyaan in la tago shuhadaa uxud buurta uxud agteeda xabaalahaas ku xabaalan yihiin saxaabadii toddobaatan saxaabada kamid ah, oo sayid shuhada xamse uu kamid yahay muscab bn cumeir camr bn jamuux jaabir bn cabdillahi abi cabdullahi bn camr bn xaraam wahayrihim sabcuun baa ku xabaalan oo shuhadaa hal meel baa la dhigay oo lagu xabaalay laba laba qaarkood laiskugu geliyey kuwaas ayagona nabiga waa ziyaartay alay xataa xaajat lwadac marku kasoo laabtay widaaciisi sawatigiisii u dambeeyey waa ziyaartay rasuulka aleh isalaatu wasalaam fa wadaca alaxyaaa walamwaata kuwii dhintay kuwii noolaaba waa sawatiyey kuwii noolaana waa sawatiyey lacali laa alqaakum bacda caami hada qubuurtiina waa tegey nabig aley isalaatu wasalam waa soo sugutay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka in loo qasto oo lasoo ziyaarto ayadana waa banaan tahay markaad madiina joogto wey halkanaan ka tegey qubuurtaasa soo ziyar ma dhihi karti laakiin madiina dhexdeeda adoo jooga waxyaalaha la ziyartay ka mid waxaa kamid a ah masaaraadka masjidu quba masaajidka la yiraahdo qolada reer banu camar bin cawf garbi masjid madiina ku yaala ayaduna in masaajidkaa la tago weyse qabna lagu tago markaad tegeyso adoo weyse qaba oo gurigaada ka weysaystay ayaad tegeysaa marka laba ragcadood baa ku tukan nabiga alay slam wuxuu yihi cidlu cumra cumro ajirkeed bayuu leeyahay tama qofkii saa duweyst laba ragcadood ku tukada ajru cumru leeyahy saasuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam awal masjid usiisa cala taqwa nabigana sabti kasta waa tegi jiray isagoo wax saaran iyo isagoo lugeynaya sala allahu aleyh waali wasalam masaaraadka madiina ee sharciga ah mashruuca ah kuwaa wey meelo badan oo taariikhi ah jira laakiin aan waxba mashruuc ahayn sunana ahayn in la ziyaarto oo taariikhi ah waxaa kamida ah masjid qiblatayn baa kamida ah oo saxaabadu ayagoo tukanayo oo xagga shaam isu jeeda loo sheego layidhah qiblada loo kacbada loo jeesiday soo gediyeen salaadii qaar kamidana shaam bay u tukadeen qaar kamidana maka iyo xagga kacbada waxaa kamid a eh, masaajid qaar oo masjid ijaaba uu kamid yahay isagana nabiga uu ku duceystay saddex duco uu duceystay ilahina uu yii waa iga aqbalay qaarkood saddex su-aal midii eh, ahayd oo yalbisakum shiican mooyeene intii kale ayaguna masaaraadka iyo meelaha la tago taarikhiga kamid tahay way far badan yihin madina magaalo athari ah oo taarikhi ah oo nabiga in badan uu joogay saxaabadiisa ay joogeen oo khulafaa rashidiin abubakr meeshii lagu caleemasaareen lagula beecooday saqifatu bani saacida oo ayadana buurta salc jabalu salc agteeda ku taalo oo kaba dheereen masjidka ayaa ayadana kamid ah, oho weli aan meelihii la baabiyey meelo badan oo athari ahaa oo la baabiya iska jirta la tirtiray oo aan la garanaynin hadda laakiin meelo badanoo waxaa jirta baaqi taasa kamida ah. saqifatu bani saacida iyada xoogo yar xadiiqa yara beer u sameeyeeno boor bay ku xidhiyeen way daahiyeen meelahaas waa iska taariikh ahaan taarikh ahaan ninkii soo fiirsanayo oo raba dee wax la sheegayo diinta lagu sheegayo laakiin sunno ahaan iyo cibaado ahaan iyo nabiga aleyh isalaatu wasalaam inuu ziyaartay looma tagaayo macnaha looma tagayo kuwa kale looma tagayo naam ayib eh, wayundabu ida faraqa min xajihi ziyaaratu qabri nabiy sal slam fayusalii wuxuu tukanay taxiyata masjidihi masjidka nabiga aleyh salaam taxiyadiisii buu tukan laba ragcadood taxiyatulmasjida ayuu tukanaya hadii ayagoo salaad lagu tukado farad lagu jiran kala xiran wuu la tukan karaa uma yaati alqabra markuu masaajid ku tukado qabrigii buu imaan ashariifi ee sharifta badnaa almukaram la karaameeyey ee afdal khalqi uu dhex yaalay sala allahu aleyh waali wasalam nabigeena maxamed aha alayhi salaatu wasalaam caradana ma cunto nabigeena alayh salam siduu ahaa ayuu ugu dhex jiraa ruuxdiisana malowlaclaa meeshii sarraysay ee rafiiqulaclaa ayuu ilaahay geeyey mar kastoo ku salidana nabiga alayh salam salligiisa waa la maqashiin malag baa muwakala oo loo wakaashay oo gaarsiinaya mararka qaarna waxaa soo arortay radd allahu ruuxi inuu yiri nabig alay salam ruuxdayda ilahi isoo celinaya markaasaan aniga radinaya marka sidaa wey nabiga alay salam waasa dhintay rasuulkeena alayh salaam oo inaka mayitun wainahum mayituun fain maata waa ki ilahay dhihi jiray subxaana watacaala aw qutilan qalabtum calaa aqaabikum marka ina muxameda qad maat man kana yacbudu muxameda faina muxameda qad maat wman kana yacbudu allaha faina allaha xayun laa yamuut abu bakr radi allahu an hadalkiisa qiimaha badnaa buu ahaa marka saxaabada ergagaxeen oo dhimashada nabiga aleyh salaatu wasalaam ay qaadanba waayeen qaarkood cumar uu ka mid ah radia allahu canhu marka nabiga alayh salaam qabrigiisu salaami fayastadbiru lqibla qibladu dheerku udugi oo haddaad qabriga nabiga alay salaam ku jeedsato xujrada iyo meelsha dayshada ah eh laga fiiriyo ama laga istaago qiblada dhabar bay kaa maraysa dhabarka kaa maraysaa xagga marka ah, qabriga xaggiisa ujeedsato ama meesha hadda laga maro ee laga ziyaarto yastadbiru lqibla qibladuu dhabarku uduwaya qabrigu ku jeedsan wayajcalu lqindiila lqibla wyjcalu wuxuu yeelaya qindiil qibla qiblada qindiilkeeda basha mtrmakiskeeda aladii fi qiblati qiblada xaggeeda ahaaday musoda qaar waxay qorayaan aladii cinda ra'si اqabri calaa ra'sihi midka qabriga madaxiisa ah ras qabri qabriga madaxiisa saaran calaa rasihi ku toosin madaxiisa ku toosin baasha iyada ah wax hadda maaratay waa jiraan baalo waaweyn oo haddaba masaajidka iyo meeshaa la maraayo saa ugu yaalo oo fara Ah, lakin qandiilkii iyo faynuustii hore jiri jirtay ee zamani iyo wax ma jira hadda ah, matarbakasyo waaweyn oo hadda light ku xiran oo eh, ifaaya oo de o dhan bu uleeyahay lakin meesha ayadaa laga soo laadlaaday way jirtaa la maraayo wadada ah wayajcalu qindiila cinda eh, raasi lqabri calaa raasihi madaxiisa ku toosin cinda ah, alqabri riwaayo kale waa qoreysa nusqo kale waxaa qoreysaa alqindiil aladi fi lqiblati cinda alqabri calaa ra'sihi marka isku yar dardaray meeshan wayuطriqu ra'sahu madaxusu foorarini markuu qofka ziyaaranayo qabriga nabiga alayh salaam madaxa ayuu saa u fooranaya wayastaxdiru wuxuu xaadirin fii qalbihi qalbigiisa alhayba haybada nabiga alayh salaam uu ka haybaysanayey iyo mxuu ahaa xishoodka uu ka xishoonayey iyo arrintaasu qalbigiisa ayuu kusoo xaadirin oo u calaala wixii mashquul kala oo dhan ba qalbigu ka saari meeshuu taagan yahay ee mowqifka cadiimka ee uu taagan yahay iyo nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo siradiisi iyo xaaladiisii tasawuri halkaasu marka xogow muujinaya wlkhushuuc khushuucna waa muujinaya iyaduna waa iskhushuucinaya uma yusalimu waa salaamaya wayusali waa salini cala nabiyi buu salin oo ku salaami siduu ilahay bu quraanka noogu amray saluu aleyh wasalimu labadii buu isku daray saligii iyo salaadiiba ah, asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi iyo asalaamu eh, alayka ya rasuul allah iyo raxmatullahi barakaatu sala allahu calayka iyo labada isku daraya bisawtin sawt buu la imaan mutawasitin dhexdhexaada saasku le sawt dhexdhexaad ahoo aan dadka gargaarkiisi iyo aan aan dhibaynin oo tashwiish keenaynin buuq keenaynin de meeshana waa meeshii lisamrayna hoo dhig laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabiy kor in loo qaada lama ogolo laa tajaru lahu bilqawli kajahri bacdikum aayadaasaaba ku qoran meeshaba lagu xasuusinaya uma kadib wayadcuu waa ducaysani bima axaba wax allaale wuxuu jecel ku ducaysani lakin sida fiican qabriga inaan xaggiisa loo jeedsanin marka la duceysan agga qiblada loo jeedsanaya agga qiblada loo in qubuurta inti lagu jeedsado la duceysto nooc ma waay waay yar alal eh, khalal fi lcaqiida watawxiid ayay keenaysaa in qabrigaas shaydaanka uu kugu sheekeeyo inuu eh, dur iyo nafci keeni karo oo uu isaga la baryaayo taasna dee sharciga kuma banaana kuma banaana marka yadcu bimaa axababa qiblada xaggeeda ujeedsan xagga qiblada aadi uma kadib yataahar dib buu u yarbaxayaa jihata yamiini dhanka midigta meeshuu taagan yahay xagga midigta ayuu saa ugu yar tallaabo qaadi qadra diraacin in oo dhudhun dhan ayuu saa u tallaabsan dhanka midigta ah fa yusalimu halkaas marka u istaago dariishadii abubakr baa taagan tahay fa yusalimu wuxuu salaami calaa abi bakrin abubakr sidiq radia allahu canhu ardaa buu salaami uma yataakharu haddana xogow buu yar qadra diraacin in dhudhun dhan bu haddana dhanka midigta u dhaqaaqi fa yusalimu calaa cumara cumar radia allahu canhu halkaa ku xabaalan isagana cumar lfaaruuq abu xafsin khulafaa urashidiin labadaba kamid ahaayeen saaxiibay rasuulilaah in badan bay nabiga alay salam wuxuu dhihi jiray dakaltu ana wa abubakr wa cumar kharajtu ana wa abubakr wa cumar saasuu dhihi jiray u israacin jiray marka markii umar uu sakaraadka ahaa nin booqanayay oo u tacsiyeynayay oo hadal wanaagsan kulahaa ayaa wuxuu hadaladu soo qaatay kamid ahayd nabiga alayh salaam baa maqlaya isagoo in badan leh aniga abubakr iyo cumar aniga abubakr iyo cumar leh marka inaad naciisa ahaani ayaan rajo weyn ka qabnaa buu dhihi jiray yataakharu qadr dila marka midig buu cumar buu salaami radia allahu canhu isaguna saddexdii markaa halkaas ku dhamaatay salaantoodii uma yarjicu waa laabanaya ilaa mawqifihi meeshiisii alawali ee hore halkii hore ee marka hore uu taagnaa ee qabriga halkiiba ku laaban wayukhiru ducaa ducadiibuu badini watawasula tawasulkiina waa badinayaa salaata calayhi saliga nabigana waa badin alayhi salaatu wasalaam ah, asgu masalada tawasulka masaaisha laga hadlay kamid tahay cilm اkalaam iyo cilm اcaqiida marka laga hadlaayo waana masaaisha de muhimka ah caqiidadu sideeduba waa qofka muminka dhowxiisii weeyaan inuu wax walbaba uu iska dhowro wixii dhaawac keeni kara tawxiidka aad baa loogu baahan yahay oo wixii mashruuc ahaa aad wax ku darto in nabiga lagu saliyo alayhi الsalaatu wasalaam la jeclaado nafteena iyo maalkeena iyo ehelkeena wax walbaan ka jeclaano itibaacu sunadii iyo diintiisa difaaceeda iyo sunadiisa raacideedii iyo dariiqadiisa intaasoo dhan waa wax mashruuc oo aad u qiimo badan wey waana waajiba laakiin masalada tawasulka marka laga hadlaayo culamadu way qaybiyaan tawasulka qof nool oo ku maqlaayo ood leedahay hebel ou noo ducey aad leedahay ku tawasuli waa banaan tahay inaad acmaasha saalixadaad samaysa aad ku tawasushana ayadana waa banaan tahay laakiin qof dhintay ama qof nool oo kaafog oon kula joogin in lagu tawasulo arrinta ayadaa mashruuc maaha mashruuc maaha waxaadna kutusaya cumar radi allahu canhu wa ardaah waa kii lahaa ilahay waxaan ku tawasuli jiray nabigaana alay salatu wasalam waa so dhexlaanada jooga hadda waxaan kugu tawasulanaa bicami nabiyina nabigaana adeerkiis cabaas markuu saa leeyahay mimbarkuu saaran yahay cumar radi allahu canhu laba tallaabo ma saddex tallaabo u jira qabriga nabiga aleyh salatu wasalaam qabriga nabiga yaa saa ugu dhegan oon kaba dheerayn ila mimbarka nabiga alayh salaam rawdadii qarkeeda ku saaran yihi rawdada qarkeedi ayuu saaran yahi rawdada marka ka baxdaan qabriga nabiga alay salam iyo xujradii caaisha ayaa ku taala intaasa u jiro na dhihi nabi allah noo tawasul oo ku tawasulanaa muuna dhihine nabigaaan markuu noolaa isagama noo hadli jiray ilahay noo beri jiray oo kii caraabiga u imaaday asqir aanu dhihi jiray akhirna ah, ya rasuulallahi wallahi nala eh, an yusqir aan dhihi jiray laakiin hadda hadduu dhintay cabaas baan ku tawasulanaa bu yiri soo maarti cabaas camu rasuulillah ahlu beyti rasuulillah marka wuxuu yidhi cabaas waa noo ducey cabaasna waa duceeyey sidaa wey sida marka mashruuca ay saxaabada hadyigoodii laga soo gaaray arrintaas saas weeyaan sidaa xooga badan uma yadcu waa duceysanaya cinda almimbari mimbarka nabiga alayh salam mimbarkiisii oo meeshiisii haddaba yaalla iyo wa fi rawdati rawdada shariifada ah halkaas ku ducaysanaya oo ducada iyo rawda nabiga alay slam wuxuu yihi rawda min riyaad ljana u ku magacaabay riyaad ljana waxaa loogu magacaabay ducada lagu aqbalaa ama cibaadada iyo daacada lagu sameeya janna lagu galaa ama iyada laftirkeedaaba jannada la geynba ah, an huwa mimbari calaa xawdi buu yihi xawdki mimbarkeedana xawdka u korsaaran yahay marka labadaba jannada la geenaya rawdada iyo mimbarka ama meel camalka lagu sameeyo meeshaas iyo daacada lagula imaado iyo janno lagu hela dacda lagu aqbala culamada wa yihi xafid ibn xajar raximahullah aad ba uga hadlay maslada ayada ilaa saddex qowl meelahaasu gelgeliyey oo u kala rajaxay haddana walaa yajuuzu ma banaana aawaafu in la dawaafo bilqabri qabriga in qabriga laisku wareejiyo oo lagu dawaafo maa adduunka sidiisaba meel la dawaafi karo oo banaan oo mashruuca ma jirto aan ka ahayn kacbada alkacba almusharaf bas meel saa loogu wareegeysan karo kacbada basa ka jirta ah. Ah, saa lagu wareegeysan karo ilan sacyi wa sidaama loo soconaya laakiin meel lagu dawaafi karo ayadoo dawaaf lagu magacaabaa baabkeeda wey iyadoo masaladeeda laakiin qubuurta qabri nebi iyo qabri weli iyo qabri saalix midna lagu dawaafi maayo walaa yajuuzu dawaafu bilqabri qabri laguma dawaafi karo nacam wayukrahu waxaa la nacaa ilsaaqu dahri in dhabarka lagu dhajiyo iyo wa caloosha bihi bilqabri in qabriga caloosha lagu dhajiyo ama dhabarka lagu dhajiyo ama wejiga la saaro Ah, walaa yuqabilu ma dhunkanaayo mana shuminayo walaa yastariimu ma salsalaamaayo taa iskuma mamarinayo gacmaha waxaasoo dhan wax bidca weeyaan oon banaanayn dadkuna aad bay eh, caalamulislaami maanta yani waxyaala u badan jahliga u badan dhibaato badan baana jirto baabka ku saabsan oo qubuuraha iyo qabriga iyo say isu yeelayan waad yaabaysa ah, intaasa lala hadlaya rag culamaa oo muwajihiinoo ducaada ayaa akrinaya oo naski iyo daliilka usheegaya oo ka reebaya kii iswaalo oo soo jumoodo oo soo fakadana askari baa feeraha udhigaya oo taagan askari baa taagan ah, oo markaaba la kici waka meesha wailaa waa la fujisan lahaabo meesha o dhan waa la fujisan lahaa rag baa isku dhex tuuri lahaaba ah, ragga qaarkood yani eh, caadi maaha siday u yihiin markay indhaha ku dhuftaanba ilinta iyo ohinta iyo qayladay bilaabayaan marka aad bay marka xaaladdu iyo meel ukacsan wey xaaladdu ukacsan tahay markaas eh, ragga culimmada way joogaan oo la hadli dadka ciidan ilaaliya oo haddii ay arrintu xoog u bahato eh, u taaganna waa jiraan ah, ilaa fasaad weyn ba ka dhalan lahaa sidaas weyn baa ka dhalan lahaa nin walba meel bu rujisan laha o qaadan lahaa oo isku tuuri lahaayo walaa yuqabiluhu walaa yastalimuhu wa min aqbaxi lbidaci buu kuleeyahy ah, bidcooyinka kuwa ugu qabiixsan aklu tamri in timir lagu cuno way fi roodati roodo dhexeeda ah, kuwa hore aqbax muunan aad ugu adkeynin raximah llah musanifka timir roodada in lagu cuno wuxuu ku magacaabay aqbaxu aqbaxu lbidac buu ku magacaabay ma adri kollaba wuxuu ay ku noqotay in timir roodada lagu dhex cuno masjidka nabiga caleyh salaatu wasalaam timirta lagu cuni jiray bale wuu amri jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam dadka beeralayda wuxuu dhihi jiray war dad baa jira fuqaraa muhaajiriina iyo asxaabu sufa timir keena buu dhihi jiray markaasu nin balaantu soo gooya geedka kasoo gooya ayagoo racubteeda wata yusaa u suri jiray tirasha iyo meel yusaa u suri jiray markaasuu xataa qaarkood tacliiqin jira u dhihi jiray in timir xun oo aan wanaagsanayn la imaado wuxu dhihi jiray midkan ma aha in waxaana kale u keeno oo ka reebi jiray timir fiican keena marka waa laguna cuni jiray timirta si gaara nas baa ugu soo aroor saxabada waa ka cuni jireen iskaga cuni jireen Eh, rawdadaas asxaabu sufada kumana fogaba meesha ay fadhiisan jireen eh, nabiga alay slam xujradiisa caaisha iyo rawdadaas meeshaasay fadhiisan jireen degi jireen o degnaan jireen oon kaba dheereenba ayb marka allahu aclam eh, wayazuuru lbaqiica meelihii kale laziyaarinaya bu hagaa sheegay xabad wuxuu yihi baqiic buu ziyaarinaya xabaalaha baqi xabaalaha dee meesha ku yaala baqiic qarqad ah, yaa la dhihi jiray meel banaan oo geedkaa un le qarqadka ka baxo ayay jirtay haddana waa xabaalo lawada xidhay dhammaanteed waa lagu xabaalo dadka fa idaa araada araxiila hadduu doono qofku inuu rarto oo guuro wadaca lmasjida masaajidku sagootin biragcatayn bu ku sagootin sidii dhawaafkii kacbadu yu ku qiyaas qaadanaya waa qiyaas qiyaas weeyaan hadda wax nas oo daliilahoo masaajidka in maaratay la sagootiyaa ma garanay lakin waxaa laga yaaba inay tahay qiyaas sidii masjidka nabiga masjid xaraama markuu ka tagaayo kacbada uga jirta wawudaac in masjidkana uu widac ku sameeyo ah. culamada hadda fatwoota waxay leeyihin laa widaaca fi masjid fi masjid nabi sal slam walaa fi qabrihi midna widaac iyo suwatis ma laha midna suwatis ma laha kutuka waxaad tukan karto dhantaa markay dhamaatana safar wlqabr alkariima buu kuleeyahy qabriga kariimkana waa sugootin biziyaarati lahu wa ducaa ziyaaro la ziyaarto iyo duco ayuu ku khatimi ah. halkaasu duco ayuu ku khatimaya ah. allahuma wafiqna liziyaaratihi wa ziyaarati saaxibayhi kula caamin waxshurna taxta liwaa'ihi ducooyinkaasu ka sheegaya shaarixu wka wkhayr اhadي hadي mxamed slى الlahu alيه alih waslm wkhulafaa'ihi الraashidiin وsaxaabati الkiraam wman tabicahum bixsan ilى ywm الdiin kuwaasaa khayrka yaa ku jira waxyaalaha ijtihaadaadka dambe culamada qaar ay ijtihaadeen wixii ay siibeen laba ajir bay kuleeyihiin wixii ay siibi waayeen hal ajir bay ayaga kuleeyihiin lakiin inaga waxaa mar walbana naga rabaa inaan naska iyo sharciga aan raacno oo qur'aanka kariimka iyo sunada nabiga laisku adoonsaday iyo ijmac اlumma kuwa way kuwa mutacabadka aan ku nahay laisku adoonsaday wixii kale yusiibu saaxibahu aw yudi waa dafi karaa waana asiibi karaa hortaa ogow taa ogaada ilaa haddaad tiraa sida wadaadihii hore oo qaarkood qaar wadaadihii kamid a ah, wadaadihii hore kuwii diintan soo gaarsa khayr allaha siiye waxaan ka hadlaynaa qaar waxaa jira haddee aada xoogow un masaa-isha qaar ay fududaysan jiri oo xaraf warqad ku qoranba hadduu arko xaraf warqad ku qoran hadduu arko soo kan maaha bu ku dhihi qaarkood waxay dhihi jireen ka leef ka leef bay dhihi jireen wax allaa ayagu qalin wax ku qoran warqad unbaa u daran culmadahaye jiladahaye qiimaha lahaye muxaqiqiintahaye diinta yaqaanay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa dad bacd dalabatulcilmi culama hadii liska dhaho inagoo dhan ba dalabatulcilmi iska ah marka calaa kuli xaal masalada sidaa ma aha masalada waxaa weeyaan maxaa saxa maxaase sawaaba maxaas xaqa waafaqsan maxaa nas iyo daliil loo hayaa maxaa daliilkiisa uu meel saxa salka ku hayaa axadiis badan oo mawduuca jirta baabka ziyaarada qabriga nabig alay slam man xaja walam yazurni faqad jafaani ayaa kamid a mawduuca oo waxba ka jirin nabi jecel aan ahayn war diinta lagu soo dariyey oo umada in lagu mashquuliyo qubuuraha lagu mashquuliyo oo ay danihii kale ee qabsan lahaa iyo horumarkii kale islaamka loo qaban lahaa iyo umuurihii kale o dhan inti laga soo laabto in un qubuurta la fadhiyo oo qaa'imo dheer oo maantana waa qabrigii hebel baa la ziyaaran maalinta hebel qabrigiisa la tago maalinta qubuurtan laka fadhiyo waxyaalaha waxay kamid tahay ay kusoo eh, darisiyeen gaaladu islaamka ay soo dhexgeliyeen bay kamid tahay ay kusoo darisiyeen waxaasoo dhan wax jira maaha ogaada xuduudda sharciga waa inaan la dhaafin Ah, jecelka nabiga sal ly slam salaamtiisa kusaligiisa intaba waajib weeyaan waa waajib maxabadiisa waa waajib khulafadiisa in la jeclaado saxaabadiisa in la jeclaado intaba waa laakin xuduud sharci ah, sharciga nabiga alayh sl sagaa wuxuu leeya laa tadruunii kamaa adrat eh, eh, nasaara biciisa bni maryam ha igu xadgudbin igu xeeldheeraanina sidii nabi ciise alayhi salaatu wasalaam ay nasaara nasaara sida nabi ciise ugu xadgudbeen oo kale laa tajcal qabrii ciidan allahuma laa tajcal qabrii ciidan waan ku ducaystay qabrigayga ilah meel lagu ciido oo lagu diiqo oo mar walba la tuuran yahay ha ka dhigin sala allahu aleyh waalih wasalam arrintaa maalinka u dambeysay jiradiisi u dambeysay xanuunkiisi u dambeeyey buu ka hadlay lacana allahu alyahuuda wanasara ittakhaduu qubuura anbiyahi masaajida hadaladiisii bay kamid ahayd waxaasoo dhan waxaa weeyaan in qofka muslimka caqiidadiisa iyo tawxiidkiisa u dhaawac gaaro oo waxaan alle ahayn uu dur iyo nafxi uu u maleeyo u ag ku ag waxaasaa la diidan yahay baab ludxiyati udxiyadii buu ku saabsan yihi udxiyada waa gawraca la gawraco maalinta ciidda tobanka ah bisha dulxija ay tobanka tahay iyo saddexda beriya ka dambaysa ayaa mutashriiq la yihahdo xilligaa barqinkaa la gowraciisa udxiya loogu magacaabay daliilkeeda iyo mashruuciyadeeduna ijmaaca ka hor waxaa soo waxaa cadeenaya qowluhu tacala fasalli lirabbika wanxar salli salaata duxa baa loo jeedaa wanxar gowrac Ah, gawrici markaa salaada horeysa waa lasoo tukan kadib ba xoolaha la gawrici sida aayadda u tartiibisay tartiibka wowna waa keenaa waa keenaa wowda xarafka xarfulwaaw cadafka tartiib waa keenaa cinda alkuufiyiin ayay qaarkood leeyihin allahu aclam ah, basriyiinta way waxa hadda un mutlaqujamcida ku haysta fada tacqiib wey uma tartiib taraakhi waa laisku hayaa masaladaas naxwalada waa iskhilaafsan qolo walba waa iskhilaaftay adduunka fasalli lirabbika wanxar marka salli salaada la hormarin wanxar baa lagu xujisiiyey saas u tartiibi ah. Ah, udxiyada marka ma suna ma waajiba waa suna suna muakada wey ninkii heli kara inuu gowraco ayaa wanaagsan oo ah saasa ah, sunaha waajib ma aha hiya sunatun suna wey muakanatun la adkeeyey yundabu waxaa loo suneeya liman araadahaa qofkii doonaya inuu gowraco oo niyada ay ku jirto anlaa yaxliqa inuunan xiirin tilihiisa walaa yuqalima uuna jarin dafrahu cididiisa fi cashri dilxija bisha dilxijaba hadday u bilato qofka rabo inuu udxiyo gowraco waa inuu timahana xiirin cidyahana jarin xataa yudaxiya ilaa udxiyada uu ka gowraco waa tashabuh wuxuu isu shabahaya xujayadu isu shabahaya isaga xaj ma aadin cumrada ma aadin meeshan uu joogaa laakiin wuxuu rabaa maalinta yowma naxriga inuu xoolo gowracu rabaa siday xujayda ay hadyada iyo naxrigoodi iyo u taxalulayaan isagana marka sida xujayada o kale timahan inuu xiiranin oo cidyahuna jaranin ayaa la rabaa macnaheedu maaha inuu muxrim yahay oo uu ka xaaraam yahay wixii muxrimka xaraam ka ah ma aha macnaheedu sida sunada ah sidaas ah xadiidkii umu salame ee mxuu ahaa umu slma radi allahu anha fi saxiix muslim nabiga aleyh salaatu wasalaam uu yihi ninkii raba inuu inuu cumraysto inuu mxuu aha gawraco gawraco araada ayuu ka cabiray marka halkay u deliishanayaan bayna kamid tahay udxiyadu inay tahay inay suno tahay leanna iraadat shaksi baa loo ilaafeeyey waxaan haddii iraadadaada iyo ikhtiyaarkaada loo ilaafeeyo waajib maaha waajibku waa khaarij iraada iraadadaada amadoon amadoon takliif sharci wey same waajibaadki lakin man araada haddii lagu yihahdo waxaa ad garanaysa inan waajib ahayn marka yundabu liman araadaha qofkii doona alla yaxliq inu inuu udxiyada eh, doon inu gawra alla yaxliqa baa sunnaa inuuna xirin walaa yuqalima dufra wacdiisan uuna jarin fi cashri dilxija xataa yudaxiya ilaa udxiyada uu ka gowraco wayadkulu waktuhaa waktigeeda wuxuu gelayaa idaa dalacat ishamsu qoraxda markay dhalaato markay qoraxda maalinta ciidda ay soo baxdo oo ay banaanka imaato ayaa waktigeeda bilaaban waktiga ciidda wey wamadaa uu weliba tago qadaru salaati lciidi salaadii ciiddeed qadarkeed iyo walkhudbatayn labada khudbadeed ciidda inta in leeg marka tagto qofkii baadiyaha iska joogo oo meel lagu ciidayaba aan joogin oo salaad khudba lagu tukanayo wuxuu fiirinayaa wakti qoraxda soo baxday salaat ciid oo kale laga tukado labadii khudbana lagala imaado inta hadday ka dhacdo wuxuu xilliga gawracada waa la joogaa waa gawracaya laakiin qofka jooga meesha lagu ciidayo lagu tukanayo ilaa uu ka tukado oo salaada ciidda laga soo bogo inuu gawrac banaana inuu gawrac banaana oo shaatuka shaatu laxmin buu ku yiri nabiga sala allah alay wasalam nin saxaabiyaho degdegay wayakhruju waa baxaya yani waktigii udxiyada bikhuruuji ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa saddexda ah markay dhammaadaan waktigii gowrac waa dhamaaday wahiya ayaamu tashriiq halaathatu saddex beri wey bacda alciidi ciida ka dambaysa ayaamu tashriiq saddex beri baa dhahaa waa sida jumhuur culama ay ku tageen ibnu cabaas baa wuxuu lehy laba weeyaan bacda alciid saddex bay isku noqonayaan ciidda lagu daro walaa tajuuzu ma banaano ila biibilin geel aw baqarin lo ow hanamin ari saddexdaasaa lagu udxiyaystaa digaag iyo ugaar kale iyo waxba laguma udxiyaysto waa in ama geel ama lo ama nimooleyd wa la bahimat lancaam kuwaasaa lagu udxiyaysan wa aqalu sinihaa waxa ugu yar da-deeda fi ibili geel marka laga hadlay neefka gawraca udxiyada kaa galaaya ee geel ah waxaa weeyaan inta ugu yar khamsu siniin inuu gaaro shan sano wadahalad waa inay gasho fi saadisa sanadkii lixaad qaalin shan jira oo qurbac shan jira sanadkii lixaadna galay ayaad gawrici wa fi lbaqari loodii iyo walmacizi riyihi sanataani laba sana waa ina dhamaadeen neef lo hadaad gawrici rabto ku ducaysanto nabiga alay slam waa gawracay daxaa rasul sal slm can nisahi baqr albaqara iyo riyaha laba sana waa ina dhamaadaan wa dakhalad ay gasho fi thaali sanadkii saddexaad wa fi daani idihi sanatun waa inay sanad u dhamaato wa dakhalad ay gasho fi thaaniya sanadkii labaad wa tujziu lbadana tujziu waxaa gudi albadanatu neefkii geelaha can sabcatin toddoba qof bay ka gudaysaa toddoba toddoba reer baa la wadaa ninkan reerkiisa iyo ninkan reerkiisa toddoba reer hal nafoo gawra hadday isla gowracdaan udxiyadii sunadeedi iyo sharcigi waa helayaan mashruuceed walbaqaratu neefkii loo wadnaa an sabcatin ayagana toddobo xadiidkii markaa eh, cumrat alxudaybiya jaabir cabdillaah waa kii lahaa ishtaraknaa fi sabca toddoba toddoba eh, anaga ah yan eh, badanatan fi sabcat an sabcatin iyo baqara an sabc waa kii soo qaalaha toddoba neef baa la kayay iyo waxaan ujeeda toddoba qof yaa hal neef isla gowracan baqara ahaataya iyo neef geela iyo neef lo wuxuu hadaba walaa tujziu shaatun neef ari ah ma gudayso ilaa can waaxidin hal qof mooyeene waaxid waxaa loo wadaa yani rabulbeyt wa aalihi ninka reerka iska lahaa iyo ciddiisi baa loo wadaa halkaa neefaa ku filan isagii carruurtiisi wa shaatun neef ari ah yaa afdalu ka fadli badan min sharikatin in lagu wadaago fii badanati neef geela hal neef oo geela toddoba qof inay ku wadaagaan in nin walba neef ari iska gowracdo ayaa ka fadli badan lanna karat ihraaqi dami dhiigga faraha badan la daadinayo iyo neefkaas neefafki oo dee toddoba neef meesha hal neef ka ahaan lahayd waxaa fiican saasa fiican neefkan asagaa wixiisi o dhan buu wataa wa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan xoolaha la gowracaya saddexdan soo maray albadanatu neef geela badana loo kibari badaniha waaweynta waxweyn uma albaqara neefka looda ah uma adanu idaha arigii baa lasii kala qaaday uma maca zuriyihi baa u dambeeya soo maarti idaha iyo riyaha yaa fiican idaha ayaa fiican aka gaalada nagu direen oo idihii bay nagu direen oo baruurtii bay nagu direen baridii bay nagu direen iyo madaxii iyo wixii laga cunaayey waxaasoo dhan waxaa weeyaan siriidooda qashinka ah iyo waxyaalahaasi badroolka laga sameeyey u dhimaatay waxaasay kusoo kishanayaan iska ilaaliyo weligoodba khayr kulama doonayaan gaalo ah, carabkaas qur-aan kasoo hel jeceel gaalo ay khayr kula jecel yihiin ah, wadda kathiirun maxaa la yidhi min ahli kitaabi ah, wawaduu low takfuruun soo ma ayad kale ma ywd اladiina kafaruu min ahli kitab an yunaزl alaykum min khayri min rabi min khayrin baa yiri khayr o dhan o kuwaas marka waa isla dhaamaan hade waa kii qur-aanka iyaduna ku sheegtee latajidana ashad annaas cadaawa iyo latajidana aqrabahum mawadatan waa layidhi kuwaas waa kuwa islaamay bay ahaayeenoo ilmada ka socotay oyaye ee tafiidu acyun ma carafu min alxaqi laleh kuwa wanaagsan bay ku ahaayeen calaa kuli xaal nimanka ayaga aad hal iskaga dhowro cadow weeye waxa ay sheegayaan ay baafinayaan ay suuqa gelinayaan idaacadaha laga sheegayo la wareejinayo shaki ha laga qabo wax laska hubsaday oo laska xaqiijiyey oo dad lagu kalsoon yahay oo baaxitiin oo daraaso saxa daraaseeyey oo lagu kalsoon yahay islaam oo cadaalad leh umaa warkiisa la qaadan karaa wax kasta in laska qaato waan maqlay waan arkay ma jirto wax ka jira male ayagiiba hadda isku haya ayagiiba hadda isku haya oo dib qaarkood eh, sirar looga helay ilaha marka kaas wa harta uma danu uma almaciz jamhuurta sidaasay u tartiibiyeen imaam malik raximah llahu tacala waa khilaafay wuxuu ku bilaabay adanu ah, weliba kabshi buu leeyahy wanka maxaa yeelay udxiyadu asalkeed markay bilaabanaysay waxaa wafadaynah bidibxin cadiim wan bu ahaa wan baa yuu ku bilaabay udxiyada waxan kale waa taabic marka wankaa fiican kadalika ficluhu sala allah alay wasalam eh, daxa rasul la sal slam eh, eh, kabshayni amlaxayni aqranayn laba wan buu nabig alay slam gawracay halkaasay leeyihin marka lakin jamhuurta waa diidan yihin waxay leeyihiin maya ee badaana neefka xoolaha haddii noqoto gawrac nabiga waa gawracay lo waa gawracay geel waa gawracay xajatulwadaac xadiidkii kusaabsanaa yom ljumcada fakaanama qaraba badanatan baa lagu horreysiiyey qaraba badana qurbaanka iyo dhawaashaha ilah lagu dhawaanayo gawrac kamida waxaasoo dhan baa lagu jawaabay wa albayda midabka xaggeeda hadana dhex galay neefka cad baa sii fiican bu kuleeyahy uma safra midka oo safrada ee jaallaha uma ka bacdi albalqa midan ciirada leh bacd ciirada leh guduud cadida iyo madow isku dhex jirta ciirada leh uma sawda midda madow taas asixun wayushtaradu waxaa la shardiyaa salaamatu ludxiyati udxiyadu inay ka nabad gasho can ilcuyuubi ceeb inay ka nabad gashaa la rabaa alatii ceebta tanqusu laxma hilibka nusqaaminayso ceebta hilibka nusqaamini neefku waa xanuunsan yahay jiraya hilibkii musaamin ku yeeshay marka ceeb oo hilibka nusqaamin ama xubin maqanba waxaasaa la diidan yahay ceeb yar oo laga kaban karo iyo xogo xanuun yar oo qarqar yar oo waxba dhima laha falaa tujziu ma gudayso alcarja uu ku miaalnaya neefka naafada ah neef naafa ah wuxuu xadiidka ku daray albayinu carjuha buu ku daray ah, naafanimadeeda iska caddaa meesha laga arkaayo soo dhutinayo ama hokalay laga arkaayo de wa neefka asaga daaqa sida neefka socdoo kale daaqa kama bogan karo mar walbaba waa hiiraadaya un xoolihii bu socdaa markuu u gaaraba waa kasii dareerayan waa sii soconayaan marka daba socodkaasu ku dhintay walcawraa neefka ishala albayinu cawaruhaa iyadan waa ka aheed dhinacan bu weli ka daaqi wlmariidatu ama daaqimaya aduu gabe yahay wlmariidatu neef jiran oo xanuunsan hilibkiisa fasahasan yahay xusaal iyo weydnimo ku riday fa in qalad hadday yaraatasi haadihi ashyaa cuyuubtaas aan soo maray hadday yar tahay haadihi ashyaa shayaalkaas waa maxay naafanimada ila aanta muxuu ahaa jirada wax iska yar weeyaan aan aad usii weynin oo aan waxba yeeli karin naafanimo yar oo ula ordaayo oo xoolaha dhexda kaga jir iska naafo yahay ogow eh, irshaa nabar ka ergaaray mariido oo aan aada usidleen weye jaaza way banaanta dhib ma laha ah, walaa yujziu ma gudaaya alcajfaa neefka weyda ah alati ah, laa tunqa baa soo arorta xadidka nabig alay slam neef weyd oon wax laga dhuuxaba lahaynba oo isagoo dhan ba eh, biyahaba xataa aan bedelayni markii lagu rido hilibkiisa wala alcajfaa neefka weyda wey wala almajnuuna midda waalan neefka eh, yani xogow madax wax ka gaareen oo seegseega qabta ordaysa agg ban daaqaynin hadda meel uyaacaysa meela ku haysa wljarba iyo midda cadhada qabta jarba waa ajarabka waa cadhada wey cadhadaas neefka haddii ku dhacdo jirka koru ku dhacaa laakin cudurkii cudur buu ku noqonaya waa fasaadinaya hilibku fasaadin walatii midii qudica la gooyey bacdu udunihaa dhegta qaar kamida la jaray dhegta waa la cunaay inaga baa tuure madaxa waa meesha ugu muhiimsanba nin intuu neef kuu gawracay kuu loogay aan wanka madaxiisi aan saxanka bartankiisa saa ugu malaasin kuma kuma looginba kuma loogin carabka iyo sanka iyo indhaha hadeen lagaba bilaabay a ah, marka inaga laakin waxoola badan baan ku ciyaaray waxaa nahay goor nicmada ilahay naga badiyey subxana wa tacaala marka meesha dheertireeda bo dhan waa tuuraaba waa iska xoraa aad bay u jecel yihin madaxa walatii qudica walatii qudica bacdu uduniha dhegta qaar kamida ba badh baa la ogolaan ba hataa ina ka maqanta dhegti wa ubina deena laga laga gooyey ubina yani uzila laga zuuliyey oo laga fogeeyey bn wain qala haba yaraatee soo ma dhegta si loo yarata aw qudica ama in la gooyo min fakiidaha bowdadeeda iyo wanaxwi meel kamida ah bowdada aan ahayn in kaanat kabiira de weyn tahay haddii bowdadeeda wax laga jaray lakin bowdada waa weyn tahay wax yar waxba ma yeelaya wax yar hadi laga gooyo in kaanat kabiirata wax weyn baa laga gooyo bowdadii muruq dhan baa lala baxay makaa laguma laguma udxeysan karo wa tujziu mashduurat ludun midda dhegta duleesh dilaacsan dhegta mashquuq shadrig iyo mashruuta nusda qaar mashruud ah shariidku waxa wey waa un saa u jaxan wey walidalika waxaa soo arooray nabiga ala sl inu nahiyey shardatu shaydaan shardatu shayaan xoolaha markii la gowracayo sarma yar oo dhiig inseera sigsig ah oon xiidii la goonayn waa la nahiyey marka hadda watujzi waxaa gud mashduurat udun dhegta saa ugaar dilacsan tahay waxaa la yidhahda heysha iyo lacagta iyo muxuu ahaa ya sarinta iyo kuwaas dhan dhegta lagu dhuftaa waxaa dhib maleh waxaas dhib malaha neef dheg ka yar saran iyo waxaas adaad rato waad ku udxiyaysan xadiis baa kusoo aroortay oo kuna nastaqbilu wanastadbiru iyo kharqa iyo sharqa iyo xadiidka tirmidiga u sunan kusugan waa xadiis daciifa ah. daciif weeyaan wamaksurat lqarni wamaksurati kula qarni geeska idil xataa miduu ka jaban yahay way asaxaysaa way gudaysaa o bacdama mar kamida geeskii o dhan baa salka ka go-an ama me qaar geeska kamida nafka ka maqan waa waa lagu udxiyaysan karaa maxaa yeeley geesku meelaha dee la cuno iyo lama cuno in allahuma in haddii lafti ay saameyn ku yeelato geeskii la jebiyey uu madaxii saameeyo oo xanuun ku reebo oo deena ama waalidii ama jire ama xanuun ama hiribka qaar kamida ah u go-o madaxii waxaas waa gaar lakin hadday tahay lafta keliya a mxua ujeedaa geeska keliya dhimale walafdalu sida fadli badan yadbax binafsi waa cibaade cibaadaha inuu naftiisa gawraco neefka gacantiisa ku gawracda fadli badan walyaxdurha ha xaadiro hadduusa asaga gawracayninse ha xaadiro ha imaado fain eh, gawracay dhex falyxdir ha xaadiro oo goobjoog hawado qofka gawracaya iyo si wanaagsan inuu ugawraco ka fiiriyo ama cibaadada ka qayb galo wayajibu waxaa waajiba an yanwiya inuu niyado cinda dabxi marka uu gawracayo niyat udxiya waa inu la imaado udxiyadii cibaadadaheed daacadaheed inuu maarata la imaanayo wayundab an yakula huluda <coughs> fadex meel meel inuu cunaa sunaa <coughs> naafkii wayuhdiya hulua saddex meeloo meel uu hadiye u bixiyo wayatasadqa bithulu huluna u sadaqaysto hadiyadooda waxaa la siin dadka sadaqada aan aan la siinaynin dadka sadaqada aan la siinayn aqniyada ee xoolaha leh ama aalu beytka nabiga aleyh salaatu wasalaam ah ee sadaqada aan qaadanin dadka noocaasa hadiyahaan baa loo siini wayatasadq bithulu masaakiinta iyo mxuu ahaa alqaanic wlmuctar alqaanic wlmuctar midka duwarsanaya wayajibu waxaa waajiba saddex baa loo saddexdaas qaybood baa loo qaybinaya ah, waliba inaad hilibka asagoo caydhiina siiso oo ay amboogada kala baxaan mxuu aha maraq kala baxaan oo ayaa fiican wayajibu hadday de ay jecel yihiin in loo kariyo in karsan karin loo diyaariyana iyadan ma xuma wayajibu waxaa waajiba an yatasadaqa bishayin shay inuu sadaqaysto oo minhaa udxiyada kamida sunada markaan ka hadlaynay thuluth buu sadaqaysan thuluthna wuu hadiyeen laakiin hadduu yihah ma anaa cuni waxaa waajibkaa ah, qayb kamid ah inuu ka sadaqaysto yajibu an yatasadaqa bishayin minha neefki o dhan isaga in ciddi un ay u karsado shaatu laxmin bay ka noqoni marka qeyb waa inu wuxuu ka sadaqaysto hadda suludba ka yaraadee wain qalahaba yaraadee bu kuleehay waljildu maqaarkii iyo haragii yatasadaqu bihi wuu sadaqaysan sidii hilibka u sadaqaysanayay aw yantaficu bihi waa intifaacsan fi lbeyti asagaaba ka faa'idaysan oo salli ka dhigani ama ciddu u dhiganaya laakiin inuu gadaal di walaa yajuuzu baycuhuse ma banaana in maqaarkii la gado intii la gego oo la hagaajiyadeena maqaarada meesha lagu iibiyo laga iibiyo ma banaana udxiyadan waa cibaada waxaad adiga kugu baxa oo ku gala iyo wax dad aad siiso baa loo qaybinaya cibaado wey ah, in la gado iib ma banaana inaad tiraa qofkii kaale neefkan ii gawrac maxaad isiini madaxa iyo minjaha waxaasoo dhan baad qaadanaysa iyo caloosha intaad duubo inta kalena idii kari inta kale aniga ii hagaaji haddaad tiraahdo wax saxa maaha leanna ma beec iyo ujrada waa nooc beec kamida wey ujrada waa nooc beeca kamida marka ma banaan arrinta ayada <clears throat> haddaad sadaqan ahaan usiiso qof musliman uu yahay dhib malehe laakin gaalada dee lama siin karo udiyada udxiyada lama siinaayo cibaado weeyaan <clears throat> walaa yajuuzu baycuhu walaa baycu shayin shay la gadana ma banaana min alaxmi hilibka kamida inaad hilibka qaar ka gadato ayadana ma banaana walaa yajuuzu laklu in la cuno ma banaana min aludxiyati udxiyada almanduura ee la nadray lilahi calaya an adbaxa udxiyatan baa tiri neef udxiya inaan gowrac maalinta ciidda ilahay iyo sharad nadar baan ku galaa tiri afkaa saari maysid neefka asagaa inaad udxiyaysatay ama aad ku nadartay ee waajibka ah adiga ma cunaysid ka cunta ma banaana naam waad sadaqaynaysaa dhammaantiis su yahay u baabulxaqiiqa xaqiiqadii buu ku saabsan yahay ya faslna ah. ana fasl baabu yiri fasl fasalka ka yar baabun fi lxaqiiqa faslu fi lxaqiiqa xaqiiqadu waxaa weeyaan waa gawraca xoolaha ilmaha laga gawraco ilmaha yara dhashay waxaa walqalka la yihahdo walqal ama wanqal ama naalo waxa la yidhahaan taasa waxaa la yihahdaa waxaa la yihahda aqiiqa aqiiqa la yihahda gawraca neefka laga gawracayo maalinta toddobaad baa fiican in laga gawraco neef im ilmaha laga gawraco hadduu wiil yahay laba neef hadduu gabar tahay hal neef hal hal neef wiilasha hadaad ka gawracay dhib ma laha oo nabiga alay salaam dabaxa rasul an xasan walxuseen kabshan kabshan hal hal neef buu ka gawracay ayadana waa banaanta waa sixaysaa akmalka sida kaamilka ah laba laba ah eh, hadduu wiil yahay haddii nisfu rajul weeyaan hal nafri yaa laga udxiyanaya eh, nabiga alayh isalaatu wasalaam ayuba wuxuu yihi algulaamu murtahanun murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu ymyowma asaabici wayuxluqu raasah wayusama yani in eh, ilmahaasi caqiiqadaasi waxay xikmada iyo loo jideeyey waxay culamadu ku sheegaan alimaam axmed bin xambal siduu ku fasiray xadiidkana laga qaatay ilmaha yar waxaa loo haystaa caqiiqadiisi hadduu kaa saqiiro adoon wax ka gowracin oo aan eh, u naaleynin ama aan u walqalin haddii uu kaa saqiirto saana ku tago ilmahaas saqiir weeyaan kuwana shafeeci maayo qiyama marki la gaaro kuma shafeecayo saasay kufasireen saasay kufasireen xukunkeeda mawaajiba ma sunna sida saaxda ah waa sunna ah, alimaam ashaafici eh, raximah llah wuxuu leeyahay afrada fi lcaqiiqati rajulaan afrada fi lcaqiiqati rajulaan alxasan اlbasriy qaala inaha bidca walayth ibnu sacdi qaala inaha waajiba laba qolaa ku xadgudubtay caqiiqada qola waxay dhn waa bidcaba in la caqiiqeeyo wax la gowrac waa banaanaba ayay dheheen ifraad wey kuwana waxay dhn waa waajib xaq wuxuu ku jiraa wasat bayna dalik waa suna waajibna ma bidcana ma ahe waa suna waa waajibta waxaa markii dambe ku raacay bacda shaafici hadalka markuu lahaa kadib daahiriyaa soo booda daawud daahiri layth buu taageeray oo waajib weeyaan yundabu liman wulida lahu waladun ninkii ilmo loo dhalo an yaxliqa inuu xiiro rasa madaxa ka xiiro timaha yoma saabici maalin todobaad yixdaa iyo timahaas wasaqdu ka xiiri wayatasadaqu waa sadaqaysanaya biwasni shacrihi timihiisa intuu miisaan saaro inta miisaankiisa u yahay oo dahaban dahaba ayuu sadaqaysanayaa oo mase fidatan fidaa buu sadaqaysan xadii looga soo aroray wa an yuadina fi udunihi yumna dhegta midigta inuu kaga aadaamaa sunaa wa an yuqiima inuu aqiimo fi udunihi yusra dhegta bidixda ah, alimaamu ibnu qayim wuxuu le kitaab la yihaahdo tuxfat lmawduudi liaxkaami lmawluud صfat mawduud liaxkaam almawluud kitaabkaasu leeya uu kasoo hadla xadiista markaa kusoo aroortay dhegta midita in lagaga aadaamo abu daawud iyo tirmidi iyo xaakim ee soo saaray tirmidi iyo xaakimna waa saxiixa way saxiix yeeleen sida saxdaana waxaa weeyaan waa sheikh alalbani raximah llah isaguna fi lirwa ayuu ku saxiix yeelay dhegta midigta aadaanka ah ama dhegta bidixda iyadu in lagaga aqimo xadiiskiisa waa daciif wey daciif weeyaan aqimka aadaankaa ku filan uma in kaana ghulaaman hadduu yahay wiil dubixa canhu shaataani baa laga gowracaya tujziaani fi udxiya udxiyada kaa gudaysa udxiyada waa soo martay mar dhow udxiyada da'di ee udxiyada iyo tilmaamihii udxiyada iyo ceeb la-aantii udxiyadaan kusoo maray laba neefoo saasa wiilka laga gowracaya wain kaana jaari haday gabar tahay sefashaatu neef ku filan watudbaku waxaa la karinay bixulwin wax macaan baa lagu karinaya cuntada waa la macaaneyn wax macaan ayaa lagu karin waa tafaaul tafaaul weeyaan lian yaxluwa akhlaaquhu dabcuhu ilmahan dabeicadiisa akhlaaqiisa inay macaanaato ayaa loo tafaaulaya cuntada la macaaninaya somar wax lagu darabo walaa yaksiru lcadma lafta jabin maayo iyadoona tafaawul wey inu ilahay xubnihiisa ilaaliya ilmahan meelaha kala bixitaanka ee laabka ehe fafaawasiisha ehe hilbaa lafaas ka qabtaan meelahasa laga kala siibi ee la jabin maayo wa yufariqu cala alfuqaraa fuqarada ayuu uqaybinayaa wayusamiihi wuxuu u bixin ilmihii bismin magac xasanin wanaagsan ka muxamadin oo kale cabdiraحman soo mahen goy ka muxamedin waa cabdiraحman lakin xadidka fi صaxiix muslim ku sugan afضل اasmاء ilى اllah ama axab asmاء ilى اllah cabdullahi wa cabdiraحman axab asmاء ilى اllah cabdullahi wa cabdiraحman buu nabi sala اlah alيه wasalam yiri asmaada wa wanaagsan asmaada ambiyada iyo asmaadaas ilahay loo idaafeeyey subxaanaه wa magayahaasa marka loo bixinaya magac wanaagsan oo qiimo badan magacyai saxaabada a maga fiican baa loo bixinaya oo aan foolxumo aan wadanin magacyaha iyaguna eh, eh, anfintooda ay xun tahay in la anfiyo ayana looma bixinayo oo mathalan haddii la yihahdo naafic iyo najiix iyo kuwa ayana waxay leyihin waa barake iyo hadhow markii lagu weydiyo la yihahdo ahama ahuma ahama naafic meeshaas naafic ma joogaa hadduu joogin waxaa dhihi maya ma joogo marka nafci ma joogay noqon tafawulxu ah, meesha baraka ma joogto baraka ma joogto hadhow tana laga cararaaya bay leeyihin marka afdal lasmaa ayaa loo bixinayaa ah, asdaqu lasmaana way jirtaayo alxaarif alxaarif eh, wahamaam labadaasa waxaa la dhahaa asdaqu lasmaai magac waafaqa musama qof walbaba waa hamaam xaarif nin kastaba ah, danihiisu u ordeeya u xenaya hami buu leeyahay waxaa jirta marka aqbaxu asmaai baa jirta iyaduna oo xarbi iyo mur xarbi iyo mur iyo mura iyo mura iyo xarbi ah, aqnaxu lasmaa ayaa iyadna jirta aqnaxu lasmaa waa shahana shaah iyo malakulmuluk iyo qaada lqudaat iyo waxyaalahaas ayana marka magacyada fifiican baa lagu kaftamaya wallah aclam billahi tawfiq sala allah waslam ala nabiyina maxamed